ilayhi xataa yashhada bihi shaahidaan waxaynu kusoo guda jirnay axkaamtii qaadiga iyo qaabkii garsoorku uu dhacayey iyo qoraalkii iyo qaabkii uu u faylgaraynayey waxyaalaha uu xukumo wuxuu yidhi haddaba wain iddacaa rajulu nin hadduu ku sheegto calaa rajulin qof kale xaqan wax hadduu ku dacweeyo wadacaa uu sheegtana ana lahu xujatan fii diiwaani اlxukmi inuu xujo u haysto iyo beyino oo ay ku caddahay ama xujo inuu uhaysto xujaduna ay ku caddahay sijilaadka diiwaanku dee waa un halkii lagu ururiyey waraaqihii diiwaanka xukunka ama buugga qaadigii hore maala ama qaadiganba joogaba qaadiga joogaaba laga hadlaya qaadiga buuggiisa inay arintaasi ku caddahay oo qaadigu uu faylgareeyey ayuu sheegtay qaadigii wuu baadhayoo fawajadaha wuu helay markaa waraaqihii kama dacaa sidii uu ninkani u sheegtay iyuu waraaqihii ku arkay inay qoran tahay oo sidii ay u sheegeen ugu qoran tahay fa in kaana daalika warkan ama arintan uu arkay haddii ay tahay xukman xakama bihi haada alxaakimu xukun uu isagu xukumay oo ninka qaad masalada ku saxeixan waxaan xukumay ee go-aankan ku qoran waaba isaga xaakinkan laftiisa laakiin qadiyaddii ma xasuusto waxaan goormay ahay waa suulkiisii tawqiiciisii saxiixiisii iyo wixii baa meeshii yaalla lam yarjic ilayhi kaa u maayo u noqon maayo laga wadaa waxba ku dhisi maayo waraaqahan meesha uu ka helay waxba ku dhisi maayo xataa yadkura ilaa uu xasuusto in arrintu ay sidaa ahayd haddaanu xasuusanin walaaqahan keliya ilan waa la foojariyeyn karaae way dhici kartaa ixtimaal baa jira markaa waxba warqadaa ku dhisi maayo saasuu ku yiri sheekhu waaya oo arrintu way ka duwan tahay axaadiista werinteedii iyo wixii midka ahaa iyo xuquuqdii la sheeganaye qofku markuu aabbihii oo cid markaa dayn ku lahaa buuggii uu ka helo inuu markaa sheegan karo ohan karo aabbahay ninkan dayn buu ku lahaa halayga siiyo taasoo kale way iska bannaan tahay laakiin dee xujaha dhow ma noqonayso beyine ma noqonayso markaa qaadigiina go-aankan inuu isagu xukumay meesha way ku qoran tahay laakiin arrintii haddaanu xasuusanin waxba lagu dhisi maayo wain kaana xukman xakama bihi hayruhu haddii arintu ay tahay xukun hore cid kale qaadi isaga ka horeeyey maalan ama qaadi kaleba uu xukumay oo isaga aan ahayn isagana lam yarjic ilayhi u noqon maayo waxaa meesha ku qoran xataa yashhada bihi shaahidaani laba markhaati ilaa la helo in qaadigaasi qaadi hebel uu ninkan u xukumay markaasuu markaa uu socodsiinaya tii isaga khusaysayna markhaatiyadu ataa ma anfacaya waa inuu isagu xasuusto waayo laa tarjicu fii ficlika ilaa ayrik ficilkaaga cid kale ugama noqonaysid haddaad xasuusatana waa sida halkii salaadda ingu soo maraysa o kale shaaficiyadu ay lahayd hadday qaar badan ku yihahdo war afartii ragcad waa tukatay fadhiiso oonaad adigu hubin aad afartii tukatay waa taagnaanaysa tukaad ku daraysa waa kuwiina soo lahaa waa halkii oo kale oo markaa ficilkaaga cid kale uga noqon maysid markhaatiyana noqdaan laakiin hadday ficilulkhayr tahay xukmulkhayr qaadi kalaa xukumay markaa waad uga noqonaysaa markhaatiyadii waidaa lam yacrif ilxaakimu lisaana alkhasmi dadkan ishaysta afkooda haddaanu qaadigu garanaynin rajaca fiihi ilaa man yacrifu dee wuxuu u noqonayaao u fasirayo u turjumaya cid aqoonteeda le walaa yuqbalu fiihi la aqbali maayo tarjamaadda ilaa qowlu man tuqbalu shahaadatuhu qof markhaatiya gala uunbaa turjumaano noqon kara ilan sidaasuu yihi buu odhanaya nin markhaati furayoo kale weeyaan marka maxaa la rabaa dee qof looga qaateenaho ahlucadaalaah inuu yahay hadaba walaa tuqbalu la aqbali maayo tarjamadii ama walaa yuqbalu lagama aqbalo qowlki ilaa min cadadin tiro unbaa laga aqbali yahbutu bihi lxaqu lmuddaca waxaan la sheeganaya oo ku sugnaa marka maxaa la rabaa dee qof haddii wixii uu yahay muxuu ahaaye shahaado amwaal iyo waxyaalaha ku tacalluqa waxaynu doonaynaa laba qof in ay markaa ay markaa tarjumaadii ay galaan laba nin ayaa markaa mutarjimiin noqonay waayahay waxyaalihii dee nin iyo laba dumari ku sugnaanayeyna nin iyo laba dumari turjumaan way ka noqon karayaan amwaashii oo kale fain kaanat idacwa fii zinan waxaa markaa dacwaddu ay ku saabsan tahay haddii ay zina tahay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira axaduhumaa midi wuxuu leeyahay tuqbalu fi tarjamati ithnaani ama yuqbalu saasay ku fiicanta yuqbalu fi tarjamati ithnaani waxaa la aqbalayaa arrintu markay tarjamo tahay oo shuhuuddii markhaatiyadii zinada laga turjumayo laba qof baa ku filan afar turjumaan la keenaa shardi maaha maxaa yeelay labadani ficilkii zinada kama markhaati kacayaan ee waxay ka markhaati kacayaan nimankani waxay yidhaahdeen hadal bay markaa ka markhaati kacayaan de markaa hadal marka laga markhaati kacayo laba shaahid baa kugu filaa waana sida muctamadkaa wey wathani ka labaad wuxuu leeyahy laa tu laa yuqbalu ilaa afar un baa la aqbaliyo de waynagii nidhi laa tuqbalu ilaa min cadadin yahbutu bihi lxaqu marka xaqii halkan afar buu kusugnaanayaa afar de waxaan leenahay maanta wixii baa kala duwanoo waxna waa zino shareecada aada u adkaysay kanna waa hadal la tarjumayo marka hadalka sidiisa inuu hebel waxaa yidhi dee laba qof buu kusugnaan jiray inuu kani waxaa yidhi laba qof buu kusugnaan jiray labada nina maanta zinadii kama tarjumayaane waxay ka tarjumayaan hadalkan hadalkiiba markaa markhaati ku yihiin dee hadalka dadkii loo aqbali jiray yaa loo aqbalay wuxuu yihi waidaa xakama alxaakimu bixukmin xaakimku haddaba markii uu masale xukumo fawajada nasa deetana aayadihii qur-aanka ama axaadiistii uu helo aw ilijmaaca ama culamada iswaafaqidoodii aw alqiyaas aljaliya ama qiyaaskii muuqan ogaa bikhilaafihi buu ku helay inuu sidaa ka gedisan yahay naqada xukmahu xukunkiisa uu jabinaya xaakimkii sibuu xukumay sidii markuu xukumay iyaaba ilan aayad baaba uu ka hor yimi aayad qur-aan ama xadiis nabi oo saxiixa oo mucaaridna aan lahayn wax ka hor imanay isaguna qiyaas iyo waxyaalo wax ku dhisay ama cumuumaad buu wax ku dhisay khusuusaadkiina meeshay yaalaan de markaa waxay noqonaysaa xukunkiisi wuu jebinaya isaguna wuu jebin qaadi kale hadii uu yimaadana iyadana wuu jebinayaa kol haddii uu naskii nas bilaa mucaarida uu khilaafsan yahay ama ijmac nas ma khilafsan lakin ijmac buu khilaafsan yahay aduu ijmac khilaafsan yahy waa jabin weeyaan <clears throat> sida alaaqii halaakii oo kale aduu alaaqu halaath inaanu inuu dalqad yahay oo xukumo iyadoo alaaqii halaathka ahaa ee gabadhii lala guri galay ay tahay dee ijmacii waay aw alqiyaas aljaliya ama qiyaaskii jeliga ahaa inuu markaa khilaafsan yahay buu arkay qiyaaska jeligaa dee usuulkaa lagu sheega qiyaasku jeli iyo hayru jeli oo kafigiibuu uqeybsamaya jeligu waxa wey maa yuqطacu fiihi binafyi اlfaariqi bayna alasli wاlfarci asalkiiyo farca inaan wax farqiya udhaxaynin ka la hubo sida waxa weeye faida uxsina fain atayna bifaaxishati facalayna nisfu ma cala lmuxsanaati min alcadaab nasku muxuu sheegay addoomihii dumarka ahaabuu ka hadlay oo la yihi ciqaabtooda waa kala badh dee raggiina inay la mid yihiin halkan qof maaragtay fiqiga fahansani ma odhanayo farqi baa udhexeeya waayo ragga iyo dumarka xagga ciqaabta kuma kala duwanaadaan shareecada marka la eego maaragtay waxa weeyaan ciqaabta arrin dembiga ka dhalanaysa rag iyo dumar looma kala saaro markaa waxaa meesha kasoo baxaysa in markaa macnaha meeshan saameynta ku yeeshay inuu addoonnimada iyo addoonnimadiina dee way ka siman yahin raggii iyo dumarkii addoomaha ah markaa nafyulfaariqi inaan meesha wax udhexeeya raggan iyo dumarkan in laysaga gaas qato wax diidayo aanu jirinoo wax farqigaho udhexeeya aanu jirin iyaa la ogsoon yahay oo qaciy waayahay haddaba naqada xukmahu wuu ku yiri markaa xukunkii wuu jabinaya duu aan sidaa ahayn xukumay deba man camila camalan laysa aleyh amrun fahuwa raddun weeyaan waida ikhtalafa rajulaani laba nin hadday isqabtaan faqaala axaduhumaa midkood yidhaahdo qad xakama liya alxaakimu bikada qaadigii garsoore ayaa sidaa ii xukumay garsoorahaa sidaa ii xukumay wa ankara alaakharu mid kalena kii kalena wuu diido wuxuu yihi kuumuu xukumin faqaal qaai ama faqaal xaakimu xaakimka laftiisiibaaba yidhi isagoo aan la casilin weeyaan xakamtu waa runtii o aniga sidaa ugu xukumay qubila qawluhu waxdahu warka garsooruhu wuu soconayaa maxkamaddii bay isla yimaadeen intaasaan kule waa adigii ii xukumayna qaadi buu yihi markaasuu yihi waxba iguma le umanaad xukumin markaasuu qaadi warya waa anigii uxukumay waa qiraal qaadigu qiraalkiisaasi miyuu soconaya ma fulaya ha wuu fulaya markhaatiyana uma baahno maxaa yeelay dee qaadigii maanta maadaama u garsooray imikaaba xukumi karaaba soo ma man malaka alinshaaa malaka aliqraar marka kol haddii ay sidaa tahay oo imikaba uu xukumi karayo waxa weeyaan warkiisu wuu soconayaa baabulqismati kani wuxuu baab u yahay kala qaybintii xuquuqda la wada leeyahay qadaagiiba iyaduna nooc kamiday soo kasoo gelaysaayo de markii dadkii wax loo kala xukumo haddana ama de marata waba isula imanaya oo in dadkii markaa wixii wada lahaa in loo qaybiyo iyaa loo baahanaya markaa acmaashii qaadigay ka mid tahay saasaa markaa halkan loo keena wuxuu yihi tajuusu qismat lamlaak wixii la wada leeyahay in la qaybsadaa way banaan taasi waana ijmaac nusuustana de wayda xadaala qismata iyo kuwii lamidka ahaa alxiqu lfaraaida biahliha fama baqiya fi lawla rajulin dakari waxaasoo dham qismay sheegayaan iyo qaybin markaa in wax la qaybsan karo dee way banaantaho hadal kuma jiro wixii la wadalay waa la qaybsan kara haddaba fain kaana fiiha raddun qaybintu waa dhowr qaybood qismadu waayahay qolayahan markaa ciraaqiyiintu labay u kala qaadaan qismatun fiiha radd wa qolyaha kalena saddex bay ka dhigaan isaga laftiisu yani meel saddexdaa laga dheeganayo wuu inoo keeni doonaa hadaba iyagu labadii ay uqaybinayeen bu uqaybinaya wuxuu yihi fain kaana fiiha raddun qismadu ama qaybintu hadday qismatu raddi tahay qismatu raddigu waa maxay yani waxa weeye wixii la qaybsanayey ayaan laga sinaynoo matalan dhul baad qaybinaysaa ceel baa beer ceel baa ku yaala de markii dhulkii la qaybiyo ceelkii dhinacuunbuu ku dhici oo dhinacii kale dee isagoo ceelkaa kuma yaalo marka maxaa loo baahan in lacag la celiyo waa qaybinta markaa loo baahanayo in lacag laysu celiyo labadii dhinac ama wixii la qaybsanayay qayb ahaani ay wax la dheer tahay tii kale aan qaybsamayn deetana loo baahanayo in lacag laysu celi qismatu raddi baa taa la yidhaahda fain kaana fiiha raddun raddi hadduu ku jiriyo wax isu celini fahuwa baycun wax qaybsiguba waaba iibba haddii meesha wa laisu celina lacagtan lacagtan xaggee ka soo baxday macnaheedu waxa weeye qofkani ceelkan qaybtii uu ku lahaa iyaan dee ama qaybtii aan ku lahaa baan ka iibiyey weeyaano aan lacag kaga qaatay marka haddii qismada qismatu radiba ay soo gasho radiba hadduu sidaa daraaddeed famaa la yajuusu fi lbayci wixii aan iibka ku banaanayn eh, laa yajuusu fi lqismati qaybinta noocanana ku banaanaan maayo soo garan maysid axkaamtii iibkaad barinaysa xataa khiyaarkii iyo khiyaaru eh, majliskii iyo khiyaaru shardigii iyo dhan bay wixii markaa ribowigii iyo wixii baa iska ilaalinaya wain lam yakun fiiha raddun haddii aan wax isu celini ku jirin fa fiihi qowlaan qaybta ma iibbaa mise iib laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahu tamyiizu lxaqayni waa labadii xaq oo la kala soocayo waa kala soocide isku doorsasho maaha iyo isku iibsi haddii sidaa la yidhaahdo maxaa ka iman famaa amkana fiihi lqismatu jaazat qismatuhu wax kastoo ay suuragal tahay in la qaybiyo waa qaybsan loo eegi maayo in laysku iibiyaa ma banaan mise ma banaana loo eegi maayo hadii maaragtay eh, khudaartii canabkii maaragtay eh, dee aan sabiibka noqonin la wadaleeyo la qaybsanayo canabkii la isku iibiya miya canab in canab lagu iibiyo lama ogolayn ila ribadii baa soo gelaysay biyihiibaa meesha ku jiray waayahay marka laakiin la qaybsadaa waa tamyiiz lxaqayn una markii la kala saac waxaa caddaatay qof waliba intii ulahaa unbaa caddaatae wax laysku bedeshay ma jiraan marka mar hadday sidaa tahay way banaanaanaysa yaanu iibkuba ku banaanaanine qismadii way ku banaanaani wamaa laa yumkinu fiihi lqismatu wixii aan qaybsamayn maaragtay waxa weeyaan in la qaybiyaa aanay suuroobaynin kalardi maca albadri sida dhul siidhkii ku jiro uu ku aasan yahay in labadiiba la qaybsadana la doonayo dee siidhkii arkayaba wax aan la arkayn miyaa la qaybin karaa wax aan muuqan oo aan la arkayn lama qaybin karo markaa dhulkii oo siidhkiina ku jiro inoo qaybi maca siidhka sida aynu ku qaybsanno dee suuragal ma aha waalardi maca asanaabili iyo sidoo kale dhulkii iyo madaxyadii ay ku jirtay markaa midhuhu laakiin qarsoonaayo dee aan muuqanaynin dee kuwaas laa tajuusu qismatuhu lama markaa qayb in la qaybiya ma banaanaanayso oo ma waayo de wixii baan wa maarata wixii la rabay qeyb kamidaan muuqan lakin haddii la dhulka uun inoo qaybi siirkana markuu hadhow soo baxaan qaybsanayn laakiin hadda dhulka uun inoo qaybi waa caadi waa la samayn karaa waa qowlka hore waayahay wlqowl الthaani qowlka labaad anahu baycun waa inuu ib yahay waxaan oo siduu yahay dee waa la wada lahaa markaad markaysaan u kala baxdeenna macnaheedu waa wey markaad intan adu yeelanaysa intana isagu yeelanayo ilan intan lafteeda waxbaad kulahayd isna intan waxbuu kulahaa qaybtii uu isagu intan kulahaa waxaad ugu bedeshay qaybtii adigu aad intan kulahay saasuu leeyahay qowlkan dambe oo wuxuu leeyahay waa isku doorsasho haddaba famaa jaaza baycu bacdihi bibacdi wixii laysku iibin kara ayuunbaa jaazat qismatuhu in la kala qaybiyana ay banaanaan deetana maa mesha ka soo bixi xanabkii lama kala qaybsan karo ila haddii kale waxay noqonaysaa ribadii baa maarata lagu dhacayaayo macuumbaa macuum lagu bedeshay wa la cunaa wa la cuno lagu bedesho isku jinsiya inay isleegyihiinna aan la garanaynin ila markay biyuhu ka baxaan si wax noqon doonaan la garan maaye halkaasa markaa iman markaa taasuu markaa yii wuxuu ku yidhi kal araadi waxaa la qaybin karaa sida dhulalkii waa qaybsan karaa ila waa isku iibsan karaa walxubuub midhihii engegnaa bariiskii wixii lamidkaa ah wاldhaan saliidihii waayriha iyo wixii lamidka ahaa ee laysku iibsan karayay de shuruuddii unbaa la eegiyo haddaad saliid iyo saliid isku midoo saliid saytuun labadiibaa isku bedelinaysa inay isleekaadaan iyo wixii unbaa la eegi wamaa laa yajuuzu baycu bacdihi bibacdi wixii aan laysku iibin karin kalcasali ladi kalcasali aladii cuqidat ajzaauhu binnaar sida malabka inta la kariyey de markaa guntimihii ayaan markaa waxa weeyaan meelaha qaarkoodna way cuslaanayaan meelaha qaarkoodna waa laga ya guntimi inay yaraadaan deetana ay wixii kala weynaadaan adigoo kaylkii haddaa doonto ku wada eegay oo litir iyo litir ka dhigay yaa waxaa laga yaabaa litirkana inuu laba kiilo noqdo litirkan ama saddex kiilooba kana uu markaa laba kiilo ama kiilo iyo bar iyo waxyaala noqdo guntimuhu ay dee markaa isdhaafiyaan haddaba kaasi de isaga markaa la iskuma iibin karo laiskuma lama qaybsan karo waayo w waa isku iibino isku iibinta inaan islekaadaan baa la doona wakali tamri iyo khalkii timirta laga sameeyey ilan biyaa ku jira oo saafi baanu ahayn kaasina markaa isagana laa tajuusu qismatuhu markaa soo baxaysa lama qaybin karo waayo layskuma iibin karo maxay markaa muctamedka noqonaya labada qowl waynu kala saaraynaayo maxaynu kala saaraynaa dariiqadii qoladii maraawisada ee saddexda ka dhigaysay qismatu radigeedu waa halkeeda ukaalay qismatu hayri raddi laba qaybood bay noqonaysaa inoo soo soco aynu arki doono qismatu almutashaabihaat soo arki maysi ama qismat ljzaa ta la yidhaahdo waxyaalaha isku mid ka a ah qaybinteeda taas hadday tahay waa sida beriis la kala qaybsanayo o kale anabkii la kala qaybsanayo kale soo arki maysid kaa maxaynu odhanaynaa waa ifraaz waa kala bixin uune xaqii oo la kala bixiyey un weeyaan isku bedesho isku bedelasho ma aha haddii ay tahay qismatu tacdiil ta la yidhaahdo isku beegbeegid arigii oo kale marka la qaybsanayo sidii beri maarata ma tirun baa lagu qaybin tirada arigii u kala qaalqaalisan yahay uu kala waaweyn yahay soo garan maysa u kala fiifiican yahay waa laysku beegbeegay o laysku oo markaa neef weyn iyo neef yar oo isku qiim ka noqon kara iyo ku kal saasa la isu raacraacinaya tacdiilka waxaa noocaasana waa bayc baa layihi waa iib maxaa yeeley isku aadaadintani mar haddana wuxuu isku mid ahayn wax la kala bixinaya maahe waa wax markaa laysku doorsaday wuxuu yihi wayajuuzu lishurakaai dadkii wax wada lahaa waxaa u banaan an yataqaasamuu bianfusihim iskood inay uqeybsadaan waxay wada lahaayeen oona cid u yeedhanin cid cidba inaan u yeedhin maxkamadna tagin iyagu ay qaybsadaan way banaantahay tahay isla gartaan waa caadi laakiin iyadoon la isla garanin iska ilaali lacag aad mid wada oo kun doolarood shan boqol iyo shan boqol u kala leedihiin intood ka tirsato shan taal ood jeefka ku ridato shantiisana aada markaa khasnada ugu rido waxa weeyaan halis baad ku jirtaa xoolaad wadaleedihiin baad sidataa ood ku muraadsanaysa oad ku shaqaysanaysaa tan waa lagula leeyahay soo garan maysi mutacadina waa tahay oo dammaankaagii gashay taasi markaa ma soconayso sidaa waxba kuma socdaan xataa haddii uu ku ogolaado aydaan qaybsanin uu ku yidhaahdo shantaada kala bax sidaa lafteeda waxba ku socon maayaan laakiin markaa dee kaasib un baanad noqonayni waxaad noqonaysaa qof ma'duuno idan ku shaqey lakin shanta boqol la baxday shan aad markaa wada leedihiin un bay noqonaysaa ilayn mar haddaydaan qaybsan markii la kala qaybsado ayuu ama ifraaskii dhacaya wixii waa in la kala qaybsado haddana loo qori tuurto ama dee inta la kala qaato lagu raali noqdo markii la kala qaato ee lagu raali noqdo iyo qismadii dhacaysa laakiin mid un baa kala baxay waxba qisma ku dhici mayso wuxuu yihi waaya wuxuu yihi wayajuuzu lishurakaai an yataqaasamuu bianfusihim inay iyagu qaybsadaan oo isla gartaan tan saa waa caadi way ansaxaysa wayajuusu an yansibuu man yaqsimu baynahum inay qaybiye samaystaan qof inay u yeedhaan uqaybiya iyaduna way banaanta wayajuusu an yataraafacu ila alxaakim maxkamadda inay tagaanna oy markaa u rafciyaan arrinkooda u kor qaadaan maxkamadduna iyaduna way banaan tahay liyansiba man yaqsimu baynahum si uu markaa qaadigu ugu sameeyo oo ugu magacaabo cid u qaybisa saddexdaasiba way banaan fain taraafacuu ilayhi fii qismati milkin hadday qaadiga isula yimaadaan si uu waay wadaleeyi si ay marka milki ay de sheeganayaan inay wadaleeyihiin uu ugu qaybiyo min gayri bayinatin markhaati ma wataan waxaan leeyihin qaadi intanaanu isla leenahay inaad noo qaybisaanu doonaynaa isla leenahay dan qaadigu miyuu ogyahay inay isla leeyihin iyo inay soo dhaceen iyo inay been ama dhulba ay dulgeeyeenba waayahay failna hadday doonaan weysitaan markaas yihahda combyuterkaagiina keen noo qaybi maxkamad halkan loo saaro iska ilaali bay kuleeyihin fuqaadii maxay ku yihahdeen miyaad iska qaybinaysaa mise soo caddayabadan horta inaad leedihin waayahay wuxuu yihi iyagoon markhaatiyeysan miyuu iska qaybin fa fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan axaduma midi wuxuu leeyahay waaba kay muctamadka fuqahadu ka dhigayaan laa yaqsimu baynahu uma qaybinayo ha soo caddeeyaan inay wadaleeyihin keenaan markay soo caddeeyaan ilan maxaa laga cararayaa ukala xukunkan uu qaadi qaybintan ukala qaybinaya waa xukun marka waxay noqonaysaa inuu uxukumay inay leeyihiin bayina la-aan waynaga in qaadiguna waa inuu feejignaado xukunkiisa iyo kelmadda kasoo baxaysa culays bay leedahay miisaan bay leedahay xukun baa ka ratibmay axkaam baa ka dhalanaysa marka iska qaybin uun maayo horta wuu sugayaa inay wixii iyagu leeyihiin waani ka labaad wuuu leeya yaqsimu maya wuu isaga qaybini ilan mar walba maaragtay mar haddii gacantii ay wii ku hayaan cid ku haysato la arkayaana aanay jirin waa ku filantahay waani ka labaad yaqsimu buu yihi ilaa anahu yaktubu laakiin wuxuu qoraal buu raacinaya muxuu qorayaa anahu qasama baynahum bidacwaahum soo arki maysi yaan laga soo qaadin arrintaa inaan ku xukumay inay iyagu leeyihiin sheegashadooda uun baan ugu qaybiyey ma aha inaan sugay inay leeyihiin saasuu markaa odhanaya iyuu kaasina leeyahay wuxuu yihi fain kaana fi lqismati raddun qaybintu haddaba haddii ay wax isu celini ku jirto uctubira taraadii fi ibtidaai lqismati ilan waa iibi haddii wax isu celini ku jirto sow iib may ahayn iibkuna ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum buu u baahan ahaansho marka waxaa shardi noqonaya bilowga qaybintaba inay raalli ku yihiin in loo qaybiyo haddaanay raalli ku ahayn dee looma qaybinayo waa waa waa iib maal maarata waxa weyaan laa ijbaara fiiha isku qasab kuma jiro markaa de hadduu midi doonayo in la qaybiya ka kalena uleya yaan la qaybinin waxba la qaybinaya intaada iibaa la ohanaya haddaa doonto ninkani ma ogole wa bacda alfaraaqi minha cala almadhabi sidoo kale marka qaybintii la dhameeyo ee loo qori tuuro ee nin qorigiisii meel ugu soo baxo kii kana lacagta celi la yidhaahdo markaa lafteedana inay ku ay ogolaadaan xog maarata qurcadii iyo qorituuradkii sidii u dhacay inay ku raali noqdaan oo waanu ku raali noqona ay yidhaahdaan iyaa markaa uu noqonayaa oo ataa tii hore lagu ilzaamin maayo waayo meesha waa qorituuradkani dee bayc iibkii taraadi buu ubaahanya qori tuurasho keliya bakhtiyaar nasiiboo kalea bu iska noqonaya markaasaa ku socon mayso fain lam yakun fiiha ra waaya waqiila qiil baa le laa yuctabaru bada khuruuji alqurca kol hadday markii hore raalli noqdeen marka qorigii soo baxo oo qoryihii la kala cadaadaan raali ahaansho markaa iyada lama shardiyo oo maaragtay qismadii saasay iskaga laazimaysaa laakin de kaa hora oo isagu markaa qaybtan kale noo soo socotiyabu kala mid dhigaya lakin waa l meeshan waa iib rasmiya iibkuna laa yaqbalu qurcata sidiisa qurca uma aqbalaba wuxuu yihi fain lam yakun fiiha raddun haddii aan meeshan jiri aanu jirin way isu celin haddaanay jirin qaybihii kale ay yihiin fain taqaasamuu bianfusihim hadday iskood u qaybsadeen lazima biikraaji اlqurca sidaa marka loo kala caddeeyo qorigii hebel halkaasuu helay hebelna halkaasu helay khalaas way laaimtay iyagaa qaybsaday de iyagaa way is ogolaayeen soo ma way qori tuurteen hebel halkaasuu ku dhacay khalaas hadal ma jiro isna kuma noqon karo lagagamana noqon karo ilaan iyagaa isla ogolaadeen halkana iib maahe waa maxay waa ifraazu xaq waaya waa markii aynu nidhaahno waa ifraazu xaq ama haddaynu iib nidhaahno dee khasab bay noqonaysaa in ay markaa eh, tanaadigii la shardiyo allahuma ilaa haddayna ijbaar baa ka suuragala mooye markaynu ijbaar baa ka suuragal idhaahno waa iman karta saasuu markaa haddaba sheekhu uu yiriyo sidaaba markii halkaa uu ninkaas u sheegtay khalaas qorigiisa usoo baxay soo ma noqon karo isaguna kama noqon karo kuwii kalena waa saas oo laakiin minhaajka iyo waxay leeyihiin mayane halkan ridaa la rabaa qawleyn bay gelinayaan qawleyn baa ku sugan muctamadkuna waxa weeye yushtarau ridaa bacda khuruuji اlqurca marka ay qurcadii soo baxda lafteeda kadib waa la shardi inay ku kala raali noqdaan oo isaa ku kala qaataan haddaanay arrintu aggii maxkamadda ilin maaha iminka mardaanay xukun maxkamadeed ahayn oo xukun qaadi aanay ahayn waxay u baahan tahay inay isla ogolaadaan inay sidaa u kala qaataan wain nasaabuu man yaqsimu baynahum hadday qof u yeedheen aan qaadigii ahayn oy noo qaybi yidhaahdeen uctubira taraadi bacda khuruuji اlqurcati cala lmansuus sida naska shaafici yahay waxaa shardiga markii qurcadu dhammaatay iyo qorituuradku inay raalli iskaga noqdaan waanu raalli noqonay yaa la rabaa wa fiihi qowl mukharaju min ataxkiim masalada waxaa ku sugan qowl lagala soo baxayo khilaafkii ku jiray taxkiimka garsoore samaysiga anahu laa yuctabaru taraadibu qowlkaasi noqonaya lasoo takriijinaya in aan shardi aanu ahayn taraadigan maxaynu soo marnay taxkiimka markay cid isula tagaan ay yidhahdaan noo gar qaad aan aan qaadigii ahayn garsoorayaashii dowladda ahayn maxaynu soo marnay qowl odhanayay markuu xukumo kadib ilaa ay taraadi la yimaadaan ma laazimayo way ka noqon karaa iyo qowl odhanayay mayane taraadiga marka horunbaa shardi uu yahay haddii xukunku dhaco kama noqon kara soo laba qowl may ahayn dee tanna qofkan ay u yeedheen waa qof ay garsoore ka dhigteene labadii qowl ee halkaa ku jiray iyadana ku jiraan buuli soo arki maysa ladumaslesuweegyihiin waa kaas haddaba halkan naska yaa la rajaxaya waxba takriijka labadii qowl halkaa ku jiray la keeni maayo la keeni maayo oo eh, haddii ataa la keeno waa ka kala rajaxaya mansuuska baa la rajaxaya maxaa loo rajaxayaa de waxani eh, maaha eh, qurcadu xukun ma aha qorituuradka ninkan ay markaa waxa weyaan sidan u yidhaahdeen qurcadani waxay gelaysaa mararka qaarkood xataa de waxyaalihii markaa iibka ahaa tii radigiiba waa tagelaysa ee aanay markaas haddana aanay noqonaynin de waa bayc qismadan kale lafteedana wainagii soo marnay qowl odhanaya waa bayc markaa lamid maaha xukunkii lamid maaha ilan xukunka kumuu jirin qowl odhanaya waxbaa la kala iibsanaya waxaasi kuma jirin marka arrintani maadaama ay xukunkii ka duwan tahay oo hataa la helayba qowl odhanaya meeshan wuxuunbaa laysku doorsanaya waa iskudoowaa isku doorin qorituurad keliya kuma laazimayso wuxuu yihi wain taraafacuu ila alxaakimi haddii ay laakiin maxkamadda galeen fanasaba man yaqsimu b man yaqsimu baynahu oo qaadigu uu markaa u magacaabay cid u qaybisa qaybtuna ay tahay qismatu ijbaar mid markaa laysqasbayo oo dhinac baaban maalan ogolayn oo diidan waxba yaana loo qaybin le markaasaa qasab laga dhigo me waa la qaybinayaa la yidhi ilan xaq buu le qaadigu waxani hadduu yahay wax qaybsamaya oo aan darar ka soo gaarin way noo soo socotaa musanifka ay noo sheegi doonaa waa la qasbaya haddaba tii la qasbaya hadday tahay lazima dalika biikhraaji اlqurca qori tuuradka marka saa loo qori tuurtay qof walba qorigii soo baxo saasaa bay ku laasimtay raalli baanu noqoniy waxaas maba jiraanba waayo markan horeba qasab baa lagu geliya hawsha waa qismatu ijbaar oo adigoo diidanoo waxba yaan qaada anigu ma ogolidahaya ayaa lagu yihi waa la qaybinaya ama ogolaan maha ogolaan markaa lam yushtarad الrida ibtidaa falaa yushtaradu intihaaa weeya walaa yajuuzu lilxaakimi xaakimka uma banaano buu yihi an yansiba lilqismati inuu markaa qismada iyo qeybta u magacaabo ilaa xuran qof xora mooyaane waa wilaaye baaligan caaqilan mukalafa caadlan quman oo toosan cadaalad u samaynaya caaliman bilqismati qaabka wax loo qaybinayo iyo qeybta iyo sida wa loo isaabinayo garanayo isaabta yaqaano fain lam yakun fi lqismati taqwiimu haddii aan qiimayni meesha ku jirin alaabo la qiimeynayo ari iyo geel iyo waxyaala la qiimeynaya haddaana meesha ku jirin wuxu uu yahay beriis la qaybsanayo ama dhul caadi oo la mitirinayo una isku mida wuxuu kala duwanayn jaaza qaasimun waaxidu qaybiye keliya yaa ku filan ilan waa xukun qofkan ma ukun markaa maadaama ay oo kale ay tahay dee hal qaadi baa kugu fila wain kaana fiiha taqwiimu qiimayni hadday ku jirto iyo isku beegbeegid lam yajuz ilaa qaasimaani laba qaybiye wax ka yari socon maayaan yani qaasimaanida waxaa laga wadaa dudan qaybihi mid quraabu noqon karaae waa in laba muqawim ay meeshii jiraan laba qay qiimeeye qiimeyntii waa inay laba qof sameeyaan so loo markhaatiyo labadii qofna waa inay markaa de ahl markaa cadaala ay yihiin dad markaa markhaatigii geli kara waa inay yihiin markay markaa iyagii qiimeeyaan ayuu qaybiyihiina qaybinaya soo arki maysi saas wey markaa qayb qaybiyuhu taqwiimka laftiisiina isagii xaakim looga dhigay oo la yidhi adigu adigaa xaakim ka ah qaybinta iyo qiimeyntaba de hadduu aqoon qiimaha uleeyahay intuu isagu qiimeeyo cilmigiisa ma ku xukumaya ma ku socodsiinaya maxay unoqon qadaa lqaadi bicilmihi bay unoqonaysa hal yaqdi qaadi bicilmihi mise kuma xukumayadii aynu soo marin wain kaana fiihaa karsun qiyaasidii hadday ku jirto qiyaas wax la qiyaasayo sida de merihii iyo wiii lamidka timirtii iyo wiii lamidka ah timirtii iyo waxay ku banaanayd iyo canabkii fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira axaduhumaa midii wuxuu leey yajuuzu waaxidu khaaris keliya ayaa inagu filano dee nabiguba alayhi salatu slam abdillahi bni rawaaxa ayuunbuu diri jiray isagoo ayuu diri jiray isagio khaaris ah waa ka muctamadka amarka lilxadiid waani ka labaad wuxuu le laa yajuusu ila ithnaani laba wax ka yar lama ogola maxaa yeeley arrintani waa war ay ka waramayaan nooc taqwiimkii oo kaleu lamid yahay markaa waa markhaati laba ha noqdaan buli wuxuu yihi waujrat lqaasimi fii beyt lmaal ninkan qaybiyaha ee dowladdu ay magacawday ya wax siinaya de waxaa wax siinaya baytulmaalka dowladdaa siinaysa lacagta fain lam yakun haddaan xawl ahayn dowladdiiyo miisaaniyaddii ay eber noqotay facala shurakaai iyagaa la odhanaya ninkaa maaragta siiya xaqiisa sidee haddaba loogu qaybin ujradiisii tuqsamu alayhim ala qadri amlaakihim yani waxa weeya wixii isku dhan baa laga jarayaa intiisii iska saas marka lagu leeyahay calaa qadri amlaakihin baa looga jaraya yani waxa weeyaan iyadoo isku duuduuban iyaa la odhanayaa isagu laba kun buu qaataay labadiisii kun halkaa dhiga horta inta kalena qaybsaba marka sidaa la yidhaahdo waxa weeyaan qof walba sidii markaa boqoleyda loo kala lahaa iyuunba uga go-do oo maalan haddaynu kasoo qaadna inay laba boqol oo kun ahayd tarikadu midi uu konton kun leeyahay midna boqol kun leeyahay labana min shan iyo labaatan leeyihiin kaa konton kale iyo rubc buu leeyahay soo ma kaa boqol kalehina nus buu leeyahay labadan min shan iyo labaatanka kullina umun umun bay leeyihiin ninkani wuxuu qaadanaya waa laba kun baa lay labadii boqolo isku dhan iyuubaynu horta laba kun ka saarayn deetana maxaa soo haraya boqol iyo sideed iyo sagaashan kaasaa loo qaybin labadan kun kuwii kii kontonka kun lahaa shan boqol unbaa kala socda oo haddii ataa la qaybin lahaa de shan boqol baa kaga soo hagaagi lahay kii boqolka ku lahaa kun baa kala socda labadii min shan iyo labaatanka lahaana laba boqol iyo konton mid walba kala socda waa saas markaa madaxuun ka go intaanad waxbaa qaybinin intaa hadhow toole odhan lahayd adiga intaasaa kugu saaga intaasa ku waxa loo baahnaba iyadoo isku dhanoon marka hore ka go bes waa saas weya calaa qadri amlaakiintu wain alaba alqismata axad shariikeyni waa tan marka haddii hanaloo qaybiyo uu yidhaahdo labadii wax wada lahaa midkood wamtanaca alaakharu kii kalena yaan la qaybin uu yidhaahdo nadarta waad eegi fain lam yakun calaa waaxidin minhumaa dararun midna haddaanay wax dhibaato ku hayn qaybintu kal xubuubi sida markaa firidii beriiskii iyo gelaydii wixii lamidka ahaa wathiyaabi alghaliidati dharkii cuscuslaaye markaa cuscuslaa buu yihi mar haddee dhar waaweyn bay ahaayeenoo aan qiimo badanna lahaynoo marka lala kala gooyo aan waxba isdhimayninoo markaa wax khasaare ahay aanu meesha ka imanayni walaraadi iyo dhulkii qaybsamayey dee maaragtay isku midka ahaa waduuri guryihii guri weyn de marka qaybiye laleeyahay ujbira almumtanicu kii markaa diidanaayee lahaa yaan la qaybinin waa lagu qasbi maxaa dhibaatod maxaa diidantay baa may sidaan aanu doonaynaayo aabbaha yaa nooga dhintay o sidii iska ahaadaan doonay dhulkan beertii aabbaha in la taataabtay ma doonayno dadkii aqlayaashii baa doonaya la taataabto iyagaa aq ole waxooda in la ah, raba markaa adigu aq uma inaad tiraahdid laba taataaban oo taataabanaya baa laguli markaa kol aan wax dhibaati ka xaqaaga qaado dadkana waxooda siiyo wain kaana calayhimaa dararun haddii labadaba qaybintu ay dhib ku tahay oo de waxa weeye khasaara oo imanayo kaljawaahiri sida jawhar oo kale de maarata qidcad yaroo dahabo tii dhegta lagu xidhanayay oo ay madelada naloo kala jebiyey <laughs> yaan la kala jebin bal dunkaadiya way maaratay way khasaareysaa ama maaratay kuul yaroo dee maarata loogu talagalay inay sidaa isuulaleeyaha aan la kala jebiyo wathiyaab lmurtaficati iyo dharkii qaaliga ahaa ee haddii la kala gooyo qiimo dhacay waraxaa dhagaxii wax lagu shiidayo waa dhagax keliya dad markaa tira waan kala jabinaya de intaas qaybtiiba dhagax noqon mayso waxba maarata kufilaan maayo walbi'ri ceelki taa tiraha la kala qaybi ceel buu noqon wixii soo ha noqon maayo walxamaami sagiiri xamaamkii yaraa ama suuligiiba ka soo qaada imanka suuligi hal suuliay wada leeyihin la qaybiyo aan laba suuli noqonaynin lam yujbar ilmumtanicu kii yidhaahda yaan la qaybin iyaa la kan kale de waaa laleeyahay kasaa khasaara ninka la rabta haddaad doonaysa adigu iska iibi qaybtaada laakiin xaquma lihid ninkan inaad tidhaahdid khasaare iskil wain kaana calaa axadihimaa dararu mid haddii dhibaato ay markaa ku arrintu ku tahay fain kaana cala aalibi haddii dhibaatadu ay kan hala qaybiya leh ay dhibku uu saar ku imanayo lam yujbari lmumtanicu ka markaa diidan la qasbi maayo yani maalan gurigu wuu weyn yahay isagu wuxuu kuleeyahay waa miter miter lagu dhufto marka wuxuu leeyahay naloo kala qaybiyo oo mar kala qaybiyo maxaad helaysaa de miterkaygii baan helaya de miterkaaga markaa hadhow maaad kufali waba kufali maysid miter waba kuguma fille kii kalena wuxuu leeyay mahaysuukaay jirto marka waxaa la yihi ninkan le hanaloo qaybiyo kan ku ku xube inuu kan leeyahay mooyaane wax le wax faaida ugu jirtaa ma jirto markaa kuxumeeda lagama yeeliyo kan un buu ku xumaynayaa mitir waxba u qaban maayo wain kaana cala lmumtanici haddii dhibku dhinaca kale uu yahay oo kan noo analoo qaybiyeen kii faa'iidada gaadhayay uu yahay kale yaan la qaybina kii mitirka lahaa uu yahay faqad qiila qiil baa yihi laa yujbaru la qasbi maayo miskiinka ilan dhib baa kasoo gaaray dhib baa kasoo gaadhaye la qasbi maayo waqiila waxaa la yidhi muctamadkii yujbaru maya waa la qasbi wahuwa alasaxu asaxana weeyaan maxaa markaa loo qasbay liana darara laa yuzaalu bidarar de haddii dhibaato hayso kan naftiisa qismadiibaa mxuaha wada lahaanshihiibaa culays ku ah wixiisa inuu la buxuu doonaya faa'iidana wuu ku gaadhaya marka iyadoo kan loo danaynaya in la yidhahda iska lusha waxaa la yidhi isaga culays bay ku tahay markaa dhibka kaa soo gaadhaya lagu rafcin maayo lagu dafcin maayo in kan la yidhaahdo dhibaatada adigu u dhabarcaday oo xamil in la yidhaahdo lagu dafcin maayo laakiin kii kale cagsiga ahaa dee faaidaba uguma wuxuu yihi wain kaana baynahumaa duunun wadakaakiinu guryo iyo dukaama hadday isla leeyihiin aw araadin ama dhulal ay isla leeyihiin fii bacdihaa shajarun qaarkood geeda leeyihiin wa bacduhaa bayaadu wa bacdihaa bayaadu inta kalena ayihiin kuwa markaa caddaanahoo aan waxba ku uh, uh, abuurnayn faalaba axaduhumaa midkood uu codsado an yuqsama baynahumaa in loo qaybiyo acyaanan xabad abad xabad xabad in loo kala siiyo bilqiimati inta qiimaha la eego hana la kala siiyo buu yihi wa alaba alaakharu ka kalena wuxuu yihi qismata kuli caynin mayana mid kastaba sideeda ha loo qaybiyo qusima kulu caynin mid kastaba gaarkeeda ha loo qaybiyo dukaamo marka qolo waxay tidhi dukaan walba ha naloo qaybiyo qolona waxay tidhi waxaan waa isku qiime waa isqiime lalagiina ha nala kala siisiiyo uun oo hana loogu qori tuuro deetna kii kaasu kusoo baxaana ha qaato kii ka kusoo baxaana ha qaato saas haye sidee la yeelaya kol hadday dukaamo weyno mid waliba iskii uqaybsamaya uu yahay ama guryo maaratay mid waliba gaarkiisa uqaybsamaya ay yihiin mid walba gaarkiisa ha loo qayb waayo qofkani xaq buu kuleeyay gurigana inuu qayb ka qaato kaana qayb ka qaato kaana qayb ka qaato maxaa markaa la samayn karaa hadday isla ogol yihiin inay xabad xabad u kala qaataan oo lagu kala hagagaajiyo isku lagu kala beegbeego de markaa waa caadi laakiin haddaanay isla ogolaan ninkan uu yihahdo anigu gurigaa suuqa ku yaalana qaybtaydaan ka doonaya kan xaafadaha gaarka ku yaalana intaydan ka doonaya geel iyo ari baa isku jiray markaasuu yihi geelana intaydaan ka doonaya arigana intaydan ka doonaya dhulkana intaydan ka doonaya lama qasbi karo lama odhanayo meensaas waa wareere qofna adhiga ha ku hagaago qofna geela ha ku hagaago midna maarata waxaa lama odhanayo wax isku isku kala jinsiya layskuma qaybiyo haddaana iyagu isla ogolaan wax kala noocana layskuma qaybiyo haddaana iyagu isla ogolaan wax kala gaargaar ah sida kuwa aynu imika sheegayna dukaamada haba isku ag garab yaallaan kol kala gaargaar yihiin oo qolo ay qaybsamaysana iyagana layskuma qaybiyo hadii aanay iyagu raali noqonin wain kaana baynahumaa cadaa'idu sigaaru haddii laakiin cadaaid fiyaarado isku dhow dhow hadday leeyihin fiyaarada cidaadadu cidaadatlbaab waa looxan hareerta fiyaarada yirahda maan filaya qolyahan wax dhisaaya taasaa cidaado sideeda loo yidhahda lakin wuxuu ujeedaa yani dukaamo yaryaroo albaabadooda ka arkade suuqa yar suuqan maaragtay dukaamada yaryar waa kuwan albaabadii unba da isku wada qabsan gebigiisu wada albaabo marka la saaro wax la wada dhex shao karo tiirar unbaa ka taagtaagan tiirarkayaan albaabka lagu xidhayy marka dukaamada hadday noocaa yihiin dukaamo yaryar hadday oo saa u ah saa isku wada garab yaalla oo mutalaasiqatu siqaarun yaryar oo aan mid kastaa qaybsamaynin weeyaan oo mutalaasikatun isku wada dhegan fa alaba axaduhumaa midkood codsado qismataha acyaanan in la kala siisiiyo oo qofba meel lagu aadiyo bilqiimati de taban iyadoo qiimihii la fiirinayo wamtanaca aakharu ka kalena uu yihahdo may xabad xabada loo qaybiyo faqad qiila yujbaru ama waa yaan la qaybinin faqad qiila waxaa la yii yujbaru waa la qasbi kii qaybinta dido marka ayaan baa loo qaybin loo qaybin maayo dukaan kasta la qaybin maayo lama qaybsamaye waxa weeyaan qofba intii markaa dukaana uu ku hagaagayo ayaa loogu qori tuuri kaasaana muctamadkii maxaa yeele uquuq xaqiina waa loo kala baxaya dhibaatana meesha ma taalo waqiila qiil baa laa yujbaru meel la qasbi maayo maxaa yeeley de dukaamadayn dukaamadi waaweynaa lami dukaamada waaweynba acyaan la iskuma qasbi jirin dukaan walba gaar baa loo qaybin jiray markaa kan haddaan mid walba gaar loo qaybin karaynin qasbid qasab meeshaa ma yaallo iyuu qiilkaasi yii wain kaana baynahumaa cabiidun hadday addoomma isla aw maashiyatun ama ari ama geel aw hiyaabun ama dhar waaya isku nooca wey waayahay aw akshaabun ama looxaan iyo isla leeyihin isku nooca faalaba axaduhumaa qismataha acyaana mid baa wuxuu yihi hana la kala siiyo oo de qof walba inta looxay kuso hagaagaysa ama inta addooni kuso hagaagaysa ama inta ari inta eh, laxaade ku hagaagaysa hala siiyo waa mtanacal aakharu kii kalena wuu diiday oo wuxuu yihi lama qaybinayo falmadhabu anahu yujbaru lmumtanicu waa la qasbaya halkan maxaa yeelay arigi hortuu isku nooc yahay geelii isku nooc yahay dharkii isku nooc yahay si kaloo loo qaybiya mal lama googoyn karaye arigiina la odhan maayo lugtaana adaale lugtana adiga hebel baale lama odhanayo neef neef neef looma qaybin karayo sida keliya loo qaybin karaa waa in markaa laysku qaybiyo arigii mar hadduu isku nooc yahay markaa waa laysku qaybinaya kii diidayna laga dhegeysan maayo waqiila laa yujbaru waa daciifa kaas wuxuu kale eegaya wuxuu leeyahy dee lax weliba iskeed bay u taagan tahay waxay la mid tahay gurigii halkaa ku yaaliya kii kale halkaa ku yaaliya bay lamid yihin wain kaana baynahumaa daaru guri hadday wada leeyihiin guri weyn markaa dee qolal badan iyo waxyaala noocaasal faalaba axaduhumaa an tuqsama waaya markaa waa guri isa saara weeyaan dabaqa wadda ka hadlaya wuxuu yihi faalaba axaduhumaa mid baa codsaday an tuqsama in la qaybiyo fayujcalu lculwu dabaqa sare la siiyo liaxadihimaa mid ahaan wasufnu ka hoosana lilaakari ka kale wamtanaca shariiku ka kalena uu diido in sidaa loo qaybiyo lam yujbar lakin de hadduu yidhaahdo ha laysku qaybiyo oo qof walba qeyb sare iyo qeyb hoose ha kusoo hagaagto oo qeybtiina ay aqbalayso markaa ayaa markaa hadduu ka kala diido loo qasbi laakiin inuu yidhaahdo hana loogu qori turo agga sare iyo agga hoose kana uu diiday lama qasbi kale kii diiday ilan waxa weeyaan waa kala fiican yihi wixiina isku mida maa wain kaana bayna milkayhimaa carsatu xaa'iin haddii labadooda beerood ama labadooda milki ay u dhaxayso carsa yani waxa weey waa banaan maalan gidaar laga dhisi karo laakiin gidaarkii maanta aanu jirin ama aan la dhisinba qofkani dhul buu leyahay halkana kana dhul buu leeyahay qeyb yaroo ay wadaagaan oo gidaar laga dhisi karo iyaa udhaxaysa soo arki maysi waa carsatu xaaid waa yani waa banaan gidaar laga dhisi karo laakin gidaarki ma fa dhisna faaraada faaraada axaduhumaa midkood baa wuxuu codsaday oo u dalbaday an yaqsimahaa tuulan markaa midna dhulkiisii waa kan midna dhulkiisi waa kan saasay kala yihin intii udhexaysana waa intaa oo banaankaas markaa mid baa wuxuu yidhi ha loogu qaybiyo maaragtay dherarka hala qaybiyo dherarka ha la kala jaro oo deetana fa yujcala likulli waaxidin minhuma mid walba ha loo yeelo nisfu tuuli dherarkii berhkii oo fi fii kamaalilcardi ballicyo dhamaystiran uu ku qaadanayo wamtanaca aakaru kalna uu diido ujbir ale waa la qas marka muxuu leeyahay eeg dhulkiisii waa kan kana dhulkiisii waa kan waa laba mitiroo udhaxayso sidaa u dhararan oo sidaana toban mitir u ah dhexdiina baliciina laba mitir ah marka wuxuu leeyahay dherarka ha la kala qaybiyo oo tobankii mitir laga dhiga shan iyo shan markaa mid waliba shan laba lagu dhuftay ha oo dherarkii ha isdhimo baliciina sidiisii ahaado fa likulli waaxidin minhumaa nisfu tuul dherarka nuskii ha siiyo oo dee shan mitir noqonaysa fii kamaalilcardi baliciina u dhamaystirayo dee labadii mitir uu u noqonayo kii kalena wuu diido sidaa maarata lama qaybinayo buu de waaa le wax dhibaato oo ah, kaa soo gaaraysa qaybtaasi ma jirto waa lagu qasbay wain araada an yaqsima cardan haddii laakiin uu doono codsado ki doonayay qaybintu in la qaybiyo oo ballaca la qaybiyo oo fayujcalu likulli waaidin fayujcalu likulli waaxidin minhuma mid walba la siiyo nisfulcardi ballaca barhkii fi kamaali tuuli oo dhararkii isagu dhamaystiran yahay oo markaa muxuu leeyay labadii mitir ha loo qaybiyo hal mitir iyo hal mitir deetana waliba wuxuu helayaa hal mitir oo ballaca iyo toban mitir oo dheerana sidaa mid waliba ha hele wuu yihi waaya likuli waaxidin minhu nisfu lcardi fi kamaali uuli wamtanaca alaakharu kii kalena uu diido faqad qiila qiil baale waa muctamadkii weeyaane yujbaru tii horun bay lamid tahay maxay kala duwan yihin waa la qasbi waa la qasbayaa buu yihi saas ayaa markaa muctamadkii uu wuxuu yihi waqiila iilku iilka kala wuxuu leeyahy laa yujbaru halkan la ysqasbi maayo oo maxaa dhacay qasabkii halkan ishkaal buu keenayay mushkilada mushkiladu keenaya waa maxay dee meeshii qorituur baa imanoo kolkii loo qorituuro ila laba waad qaybsaa dhulkii waxay noqotay hal mitir iyo toban iyo hal mitir iyo toban ila qorituurad wuxuu kala baxayaa waar adna kaa adna kaa qaadanays ma odhanaysid kolkaad kii dhinacan lahaa meterkii dhinacan ahaabaa doona usoo baxay kii xaggan lahaana meterkii xaggan ahaa deetana de waa khasaaray buu noqonaya mid walba ka qaybtaa kale dhul ka aan waxba ku qabsanaynin iyo miter qurahoo toban miterna dhareeran muxuu ku fali luuq la maruu noqonayaa isagiina de marayo oo dhulkiisii laga xigo marka qiilkan xaggaasu eeg lakin qolada hore waxay leeyihiin waa la qasbi lakin qori tuurmeeshan ma jirayo waa la siinayaa qoladan waay leeyihiin qoladii hore waa lakala siin qoladana waxay lanaya qaacidadii qaybinta qaacidada qaybinta waa lakala siinayaa keliya taxakumba ayaa dhacaye taxakumna meeshan lagama ogola iska siin un lama ogole wax lagu siiyey baa la doonaya marka waay leeyihin waaas mar dee dhulki isku mid yahay wax la wax khasaaro u joogaa ma jiro sida kalena khasaaraa ku imanaysa waa lakala siinaya wuxuu yihi wain kaana baynahumaa xaaiun haddii meeshu ay dhisan tahay intan udhaxaysa waaba gidaar dhisa wey faalaba axaduhuma an yuqsama cardan fii kamaali uuli markaasuu mid yidhi hala qaybiyo oo balac ah loo qaybiyo fii kamaali uul dherarkuna ha dhamaystirmo maxay noqonaysaa gidaarkii dee in dhexda lakala jeexo gidaarkii gidaarkii sidaa ahaa ayuu leeyahay dhexda marka dhexdaa miyaa la jeexaya mise khayd un baa la marinaya madaxa loo qaybtan qaybtan aad leedahay waa labada waa la samayn karayaa waayaay oo ataa waay leeyiin shaqigii itlaaf iyo waxbaa ka iman karee kol hadday ogolaadeen mushkilad ma laha bay qaybsanay iyagaa dilacsanay gidaarka dhanba hadii dumiya ka qabanayna anagu ka qaban mayno kala jeexayaan ha kala jeexdaan bu markaa saasuu yihi fi kamaal uul wamtanaca aakharu kii kale lagu diiday lama yujbar laga simaayo il khasaara ku jira maadaama meeshan khasaara ku jiro lama qasbayo wain alaba axaduhumaa midkood hadduu codsado أن yuqsama duulan in dherarka la qaybiyo oo shan shan looga dhigo fii kamaalicardi balcuna uu sidiisii ahaado wamtanaca alaakharu ka kalena uu diido faqad qiila laa yujbaru qiil baale waaya sheekhu aanu rajaxaynin ayaa wuxuu leeyahay laa yujbaru lama qasbayo oo maxaa loo qasbi waayo de wii sidii tii horeba sidii tii horeba ayaan loo qasbayno meeshii khasaarna wuu ku jiraa dhibaato laga baqanayaana way jirta qorituurad iyo imanaya hawl rabshad baa markaa imanaysa oo qofkii khasaare inuu ku dhaco iyaa laga yaaba wuxuu yihi saasaan markaa shaykeynku rajaxaya shaykeynku waxay rajaxayaan in halkan aan markaa qaybintaasi aan qismatu ijbaar aanay noqonin laisku qasbayn khasaaraa ku jira daraaddeed waqiila waxaa la yidhi yujbaru may halkan waa la qasbi oo dee weeyaan toos inta halkaa lagu dhufto markaa wa dhowtoola de hadday dilaacinayaan haddaan dilaacinayn iyaga utaallahay bartankii kaa qorigaasi kaasina mid ha qaato kaasina mid ha qaato halkan khasaaraha ku jira khasaare iska daciifa weyaan hadii la yidhah kala jaro ayuunbaa dee wax yaroo khasaariya imanaya laakiin qof waliba de gidaar ayuu helaya allahuma ilaa hal ishkaalunbaa kusoo yarbaxaya oo dee dhinaciisa wuu kaga intifaacaya laakiin dhinaca kale kasii jeeda idaarka ilayn geli karayo oo ninkii kale dhulkiisii baa ku qabsan halkaasay markaa iyadana khasaare waxoogaa khasaari uu kasoo gaaraya gidaarka dhinaciisii kale ayaan isaga waba ugu filay wuxuu uhi wain kaana bayna rajulayni manaaficu laba qof hadday wadaagaan manfaco waxtar sida guri deganaanshihiisa inay isla leeyihiin oo kale ama dhul wax ka beerashadiisa inay isla leeyihin wa araadaa ay ay codsadaan ay doonaan qismatahaa baynahumaa inay qaybsadaan bilmuhaayati kaltan inay ku kaltamaan hadday ku heshiiyaan jaaza waa banaan tahay loo diidi maayo wain araada aaduma d aqa iyaga yagina wa isla ogolaadeen wain araada axaduhumaa dalika hadduu midi codsado wamtanaca alaaakharu kala diido sanadkan anu aan beerto adna ka damba beero ama sanadkan adigu beero ana ka dambe aan beerto may buu yii wuu diiday lam yujbari lmumtanicu halkan la qasbi maayo oo halkan miyaanay qismatulmanaafic ka qismat acyaan ahayn in qismatlacyaankaba ashyaadii marka la kala qaybsana watn ku qasbaynay manfacada marka la qaybsanay maayna ugu qasbi weyney waxaa la yihi qismatulacyaanka dee markaaba way kala qaadanaya laakiin qismatulmanaafic haddii la yihahdo mid baa xaqiisii dib dhacaya oo laleeyahay sug adigu markaa sugitaan la iskuma qasbi karo wamataa araada alqaasimu qaybiyuhu hadduu jeclaado an yaqsima ad hadduu doonodh yani de in bilaabo inuu qaybiyo markii qaybi layi qaybi inuu qaybiyo bila doono cadala sihaama waa inuu markaa qoryaha isleekeysiiyo imaa bilqiimati ama qiimaha ayuu isku leekeysiin waa in kaanat mukhtalifata haddii qiimuhu kala duwan yahay waa isku beegbeegi wey qismatu tacdiil waa inaga ilan hadalkiisa ishaaradoodu way ku iman doonta hadday qismadu qismatu tacdiil tahay waa tan cadalad halka laga keen waaba halkan cadala sihaama qoryihiibuu simayaa ima bilqiimati in kaanat mukhtalifatan hadday qiimuhu kala duwan yahay sida arigii o kale markuu qiimeynayo markuu qaybinayo de waxa weeyaan w sida isu qaadan karayaan isu raaci karayaane qiimuhu ku sinmayo ayuu ku simi aw biljzaai ama de waxa weeyaan qaybaha ayuu toos isu leekeysiin isagoon qiimo eegin oo yani waxa weeyaan kiilo kiilo buu ka dhigi ama shan shan kiilo buu ka dhigi ama hal hal buu ka dhigi ama laba labuu ka dhigi ama mit mitir mitir shan shan mitir saasuu xidhi in kaanad hayra mukhtalifa waxdaana kala duwanayn khalaas wuu islekeysiinaya aw saddex ali halkaa ku xidh saddex kalena halkaa ku xidh saddex kalena halkaa ku xidh iskooda qiima yahay de lakin adhig inta badan wuxuu baahanayaa qiimayn lakin dhulkii oo kale dhul isku midoo siman hadduu yahay khalaas mitiradii unbuu kala xidhaya shan shan mitir buu kala xidhaya maala ama toban mitir kolba ay noqoto sihaamtu dadkan loo ad u qaybinaysaad eegeysa ka ugu wax yari imisuu leeya baad ohanaysa hadduu ulu ugu yar yahay saddex qeybadood meesha ka dhigaysa ada ad maaratay haddii aanay waxyaalo kale ku jirin laakiin ulu iyo nus hadday ku jiraan oo kale dee markaa waxaad samaynaysaa lix baad uqaybinaysa sidii faraadka ka sarwaalkiiu ka soo baxay mid baa ulu mid baa nisfile halkay ku kulmayaa lix baa uqaybsami kara sidaade de lix meelood baad ka dhigaysaa waynu arkayna marka aw biraddi ama dee sidii markaa isu celintu ku jirtay in kaanat ilqismatu taqtadii radda haddii ay keensanayso oo intii kaleu simayaa wixii markaa dee lacagta la isaga celinayeyna dee dhinac buu raacinayaa lacagtii laga celinayeyna wuu sheegayaa maala fain kaanat ilansibaau mutasaawiyatan sida wax loo kala leeyahayna haddii laga siman yahay ka ardin sida dhul bayna alaaati anfusin dhul isku qiimaa oo saddex qof wada leeyihiin alaaan si simana uleeyihiin de khalaas saddex qayboodoo islaag baad ka dhigaysa oo qurica bayn intu saddex islaag laga dhigo dhulki oo a iyo b iyo c laga kala dhigo ayuunbaa loogu qori tuuraya fa in shaa haddaba hadduu doono markuu alif iyo ba iyo ta ka kala dhigay dhulki qaybtaana alif buu bixiyey qaybtaana ba buu bixiyey qaybtaana ta buu u bixiyey fa in shaa hadduu doono kataba asmaa almullaaki saddexdan qof ee wax loo qaybinayo magacyadoodu qori في riaacin waraaquu ku qorayaa mutasaawiyatin siman wajacalahaa wuxuu dhex dhigayaa waraaqihii fii banaadiqa kubado yaryar oo mutasaawiyatin islaaleego ama dhooba ama shamaco dhexda ka daloola ayuu dhexda u gelinayaa wajacalahaa dhabta u saarayaa waraaqihii oo duuduubanoo de ku jira dhoobadii ku dhex jira ninkaasoo lam yaxdur daalika markii waxaan la sameynayay aan arkay liyukrija calaa sihaabi si uu markaa qaybihii ugu soo saar waxa laleeyahay qayb alif ninka yeelanaya soo saar kubaddiisi kubad baa lasoo saaray waa la jabiyey warqadii baa laga soo dhex saaray cumar baa soo baxday cumar baa markaa alifkii qaadanaya haddana kii kalea lasoo saaraya cali buu noqday ka baad leedahay badaad leedahay ta kii saddexaadna ninkii laba la garanaya wainshaa aduu doonana kataba sihaama warqadda waxaa lagu qorayaa warqadda waxaa lagu qorayaa maaragtay sihaamti alifti iyo badi iyo tadi ayaa waraaqaha lagu qoraya kadibba haddana banaadiqdii la gelinaya kiibaa loo yeedhaya markaasaa laleeyahay kaa liyukrijahaa cala alasmaai magacyada kusoo saar baa laleeyahy cumar tuu qaadanaya soo saar wuu soo bixinaya waa la kala jebiyey waa la eegay ta bay noqotay taa u dambaysaad leedahay baa laleeyahy halkaasaa kuu soo baxday markaas adana le tii caalina soo saar labadii hadhay mid soo ba markaasuu soo saaray caalina taasu markaa qaadanaya labada qaabo waa caadi wain kaanat ilansibaau mukhtalifatan haddii sida wax loo kala leeyahay lagu kala badan yahay mila an yakuuna liwaaxidin isudus mid baa lix meeloodoo meelle walihaani ulu ka labaadna saddex meeloodoo meel buu leeyay walihaalii nisu ka saddexaadna nus buu leeyahay hadday fara ahaan lahayd maxaad ka dhisi lahayd maslada lix baad ka dhisi lahayd saba maaha qasamahaa calaa aqali ljzaai ajzaada ta ugu yar oo suduska ah iyuu ka dhisayaayo lix qaybood buu ka dhigaya wahiya sittatu asmuun lix qaybood buu ka dhigay wakataba asmaa shurakaai sidii a marka magacyadii dadka ayuu waraaqihii ku qori fii sitiri qaacin lix warqadood lisaaxibi sudsi ruqcatu kii suduslaha ahaa warqad qura ka qaadan doonaa walisaaxibi thuluthi ruqcataani kii markaa saddex meeladoo saddex meeladoo meel lahaana laba warqadood buu qaadani walisaaxibi nisfi halaathu riqaacin kii nuska lahaana saddex warqadood wa yukraju cala sihaami sihaamta ayaa meesha lagu soo saaray dhulkii waxaad ka dhigtay lix qaybood alif ba ta tha jim ha baad ka dhigtay soo arki maysi deetana waxa weeyaan alifkii warqad baad samaysay badiina warqad samaysay tadiina warqad samaysay thadiina warqad baad samaysay jiimkiina hadiina saasaad samaysay soo ma waa duuduubtay wixii baad dhexgelisay kii baa loo yeerhaya deetana wayukraju cala sihaam waa kaa ku yidhi waxaa markaa lagu soo saarayaa sihaamtii fain kharaja smu saaxibi su markaa imika eg qaabka uu markaa sheeku halkan u dhigay waxaa la qoray wa kataba asmaaa shurakaai fi sitti riqaac dadkii shurakada ahaa ayaa lagu qorayaa magacyadoodii muxuu ahaye lixda warqadood soo arki maysid markaa magacyadii shurakada ayaa la qorayaa lix jeer buu yidhi ayaa maaratay lix warqadood lagu kala qoraya yacni kii nuska lahaa saddex warqadood magaciisa lagu qori kii sida kaa marka hore ayaan u laqbeeyey kii thuluska lahaana magaciisa laba jeer baa la qori kii suduska lahaana magaciisa mar kaliyaa la qori soo ada arki wuxuu yihi wakataba asmaaa shurakaai magacyadii shurakada ayaa la qori fii sitiri qaacid lix warqadood baa lagu qoraya lisaaxibi sudusi ruqcatu kii suduslaha ahaa warqad buu leeyahayo warqad qora magaciisugu qoray walisaaxibi hulusi ruqcataan walisaaxibi nisfi halaatu riqaac wa tukhraju cala sihaabi deetana waxaa lagu soo saarayaa sihaamtu iyaduna dee lix qaybooda fain kharaja smu saaxibi sudus magacii sudusluhu hadduu soo baxo uciya sahm alwal marka waxaa la ohanayaa alif ciddii qaadan lahayd soo saar alifka ciddii qaadan lahayd uu soo saaro waxaa soo baxay cumar baa soo baxay oo kii suduska lahaa xabadaasaad leeda bal alifkaasaad leeda uciya sahm alawal xaggaasaa laga soo bilaabay baasha uma yuqracu bayna alaakharayn markaas haddana labadii kale loo sii qori tuurayaayo dee kii haddana soo baxa qoriga labaadee soo baxa hadduu noqdo fain kharaja hadduu soo baxo ismu saaxibi ulu mar labaadkii uluslihii hadduu soo baxo ucطiya sahma athani wathalitha bilaa qurca ba'da iyo ta'daa laysku siinaya ta'da muxuu ku qaatay qurca la-aan buu ku qaatay maxaa laska laga ilaalinayaa in wixiisi ay laba meelood ku kala dhacaan fain kharaja ismu saaxibi ulu wthaalia bilaa qurcatin baa lagu siin walbaaqi lisaaxibi nisfa iska yeelan wain kharaja awalan bilowga hore hadduu soo baxo ismu saaxibi nisfi kii nuska lahaa magaciisu hadduu soo baxo bilowgiiba waxaynu nihi alifka ciddii qaadanaysa soo saar markaa soo saaray axmed waa ninkii nuska lahaa haye maxaa la sameyn ucطiya waxaa la siin ninkaa isaga halaaثata asubin saddex alif iyo ba iyo ta alif ba iyo tana muxuu ku qaatay si aan xaqiisu kala lumin uma yuqracu bayna alaakhirayni labadii kale iyaa haddana loo qori tuuri oo saddexdii haday iyaa loogu qori tuuri hadduu sudusdihii soo baxo xabadda kuxigtuu buu leeya afraad labada kalena ka kalaan hadduu uludihii soo baxana afar iyo shanaad buu leey ka liaadna ki kalaan walaa tukraju sihaamu cala asmaai fi hada lqismi bu cagsigii lama samayn kara halkan oo in la yidhaahdo alif baa tadii baynu ku qorayn iyada lama samayn kara bay yidhaahdeeno haddii sidaa la yidhaahdo mushkilad baa dhacaysa oo mushkiladda dhacday waa maxay waaa kii koobaad nuslihii baynu idhaha loo soo saaro axmedoo nus lahaa ayaynu qorigiisaa lasoo bixiyo waa lasoo bixiyeyo jiim buu noqday markii koobaadba jiim baa soo baxay jiimkii maxaa ka horeeya alif iyo ba iyo maarata ma jiimka iska daa jiimka isagoo sahalaba ha baa soo baxay saddexna way ka horeeyaan labana way ka dambeeyaan ma labada ka dambeeyaynu siina waxaanu siinaa jiimka iyo iyo labadan ka dambe sacda iyo labadan ka dambeeya mise sacda iyo labada ka horeeya mise sacda iyo xabad dhinacan ka xigta iyo xabad dhinacan ka xigta wareer baa imanaya baa lay lama samaynaya markaa yidhaahdee ayuu yihi sheekhu laakiin sheekhaynku taana way socodsiiyeen isna wina halkaa wuu ku kacsan yahay wuxuu leeyahay taxakum baa dhacay haggee loo kacay walaa tukraju sihaamu cala asmaai fi hada lqismi buu ku yiri sheeku magacyada lagu soo saari maayo waxaa lagu soo saarayaa uun sihaamta iyaa lagu soo saaraya wa qiila wuxuu leeyahay isagu qiil ka dhigay yuqtasaru calaa halaai riqaacin saddex warqadood baa inagu filan oo likulli waaxidin ruqca magacyadan aad soo celcelinaysa iska daa mid walba magaciisa hal mar qor waana sida waa ariiqo fiican iyada lafteedu lanna magacyadan aynu soo celcelinay waba kamaynaan faaidin allahuma ilaa yani waxa u badanaya bay leeyihiin saaxibu nuskii khiyaaraadka uu helayo inuu ka koobaad noqdo waxa u badanaysa ixtimaalka ah inuu kii koobaad noqdo unbaa badanaye laakiin faa'iido kale meesha kuma jirto markaa saddex warqadood baa inagu filan waidaa taqaasamuu markay qaybsadaan buu ku yihi uma dacaa bacduhum calaa bacdin halatan qaarkood ay markaa sheegtaan in qalad dhacay iyagoo iyagu qaybsaday inta iyagu qaybsadeen iyaa markaa qaarkood ay yidhaahdeen khalad baa jiray wali xoogaa baa soo maa ah, qismadii baa aynu ka bixi laanahay saasa <laughs> waay halkaasaynu ku daynaynaa wasala allahu wasalam nabiyina maxamed allahu aclam maanta fara badana biyo aada cashar ku tuftay cawrada ma marin kartaa adoo caafimaad ka doonay wax diidaya ma garanayo cid sheegaysana ma aragoo banaynaysa bal culamada hala weydiiyo ma shaqaynaysaa in email iyo whatsapp lagu diro qaadigii oo qaadigii kale u soo diro dee telefon baa kula hadlo kor hadii lais ogyahay inuu isaga yahay video calla kula hadlo isagoo markaa arkaya taas waa iska macquul anigu ma u toosin karaa qof waraaq dacwadda qoranaya dee ha maxaad ku toosin weyn waa aan khayr baad ku caawinaysa mid dhacday khilaafka caaliga ah si aan u baranaa de waxay noqonaysaa insha allahu marka minhaajki iyo wixii ka dambeeyay iyaa loogu tegaya insha allahu in kutubtan de khilaaf alcaaliga ka sheekeysa la akriyay noqonaysaa laakiin waa marka insha allahu tacaala madhabka la dabdiyo yushtaradu an yanqusa muddat alxabsi can sanati nasa caleyhi fi lumi walaa yublaqu bixabsihi sana intaha ka hadalkan ka waran waa arrin fiican laakin dee haddii loo gartay inay ka badan tahay haddii naskii imaam shaafici uu sidaa yahay dee waa arrin macquula ah. waliba loo qaadan karana tacziirtii eh, in xadkii dee maaragtay eh, sanad ma gaadhay bu soo maha oo ishtaradu an yanqusa liannahu taqriibkii xadka kamidka ahaa imisuu aha sanad marka taqriibkii in laga yareeyo waa arrin aad markaa qiyaaska u waafaqi karaysa xafladiiiyo weliibooyinkii miyaanu tegi karin qaadigu markaa markuu jaanis hayo mise war mar walba waxaa la doonayaa in uu wada tago ama wada joojiyo fuqahadu waliimada ama wada tegayaa bay yihahdeen ama wada joojinayaa midna ma tegaya midna ma joojinay waata la yidhi markaad qolo salaamayso eed gacan qaadayso midigta ka bilaaba ma midigtaadaad eegaysaa mise tooda allahu aclam anigu dee midigtaadun in la eegayun baan qabay laakiin bal adigu bal soo baara insha allah haddii xilka qof xoog ku qabsado uu nidaam sameeyo horta isagu waa mutaqalib laakiin haddii xilkii qof xoog ku qabsado nidaam sameeyo isagoo mutaqalib laakiin kuwa ka dambeeya ee qaab saxa ku yimid laakiin nidaamkii uu sameeyey ay hoos imanayaan ma waxay noqonayaan mutaqalibiin dee nidaamku samey maxaa ku qasbaya inay hoos imaadaan hadday sidii saxdi ku yimaadaan oo ahlu ahluxalli walcaqdiga ay magacaabaan nidaamkiisa gebigiisa wuu bedeli karaa nidaam cusub buu samayn karaa ya yani dhaxal buu ku yimid uu dhaxlay de markaa kan magacaabay qofkii ugu mudnaaye ahalka u ahaa miyuu magaab adii qof ahala uu magacaabay uu sidaa ku magacaabay isagaa markaa xaq ule isaguna kakasii dambeeya inuu magacaabo mutaqalibiin bay ahaayeen a iska wada taqalubkaas ma shuruudaa loo eegi aawa shuruudi iska oo hal yajuuzu takraaru lcumrati khamsa maraati fi usbuuci waaxidi wahal hada huwa alwlaa am khilaafu lwlaa maalintii haddaad shan jeer iyo toban jeer ka gaarsiin karta shaaficiye agtooda waa caadi wax la xadiidaya ma jiraan naam